alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd wcan ibni mascuudin can ilnabiy sal lla alay wasalam qaal diyat lkhaطa'i dilka gafka ah magtiisu akhmaasan mid shan meelood loo kala dhigayo xaalay tahay cishruuna xiqatan waay bimacnaa akhmaatantu shan meelood baa loo qaybinaya waay diyat lkhaa'i gafka iyo ismuudsiiska magtiisu akhmaasan xaal ay tahay mid shan meelood loo kala dhigayo cishruuna xiqatan labaatan xiqo wa cishruuna jadacatan iyo labaatan jadaco wa cishruuna banaati makhaadin iyo labaatan bintu makhaad wa cishruuna banaati labuunin iyo labaatan binti labuun wa cishruuna bani labuun iyo labaatan ibnu labuun ah akhrajahu daara qutni baa wariyey wa akhrajahu waxaa kaloo wariyey alarbacatu afartii bilafdi bay ku wariyeen wa cishruuna bani makhaab badala bani labuun bani labuunka waxay ku bedeleen bani makhaab xaafidku wuxuu uhi waisnaadu lwali xadiidka hore sanadkiisa ayaa aqwa xoog badan oo keeuu kala fadwada marka cishruuna bani labuunka ayaa sanad ahaan ka xoog badan cishruuna bani makhaab saas maana kan lafdiga hore oo daaraqutni u weeyey oo bani labuun ka dhigaya baa ka xoog badan midka bani makhaabka ka dhigaya wa isnaadu lwali ka hore sanadkiisa aqwa xoog badan wa akhrajahu waxaa soo saaray ibn abi shayba min wajhin ariiq kale ayuu ku wariyey aakhar biwajhin ariiq aakharo oo kale mawquufan isaga oo cabdullahi bn mascuud ku eg oo aan dhaasisnayn wa huwa isaga ayaana asaxu ka saxiixnimo badan min almarfuuci midka nabiga loo kor yeelay sal lay slam xadiidkani laba ciloba wuu qabaa laba cilou leeyahy waa mid cillada koowaad sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira nin la yidhaahdo alxajaaj ibnu arta oo mudalisa uuna cancaneeyey nin majhuulana waa lagu sheegaa sidoo kale cillada labaadna waxa weeye xadiidku marfuucba ma aha oo waxaa xoog badan inuu mawquuf yahy cabdullahi bn sacuud inuusan dhaarsiisnayn ousan hadalkii nebiga ahayn ayaa xoog badan ayb inuu mawquuf yahay waxaa rajaxay alimaam abu daawuud ayaa rajaxay inuu mawquuf yahay uusan nabiga gaarsiisnayn sal ly wasalam sidaasaana xoog badan waxaa xadiidka daciifiyey oo labadaas sabab dartooda ku daciifiyey alimaamu daara qutni waxaa qiray ibnu qataan abulxasan ibnu qataan ibn cabdilhaadi kama fi lmuxarar sheekh albanina dacaabta sunanka ayuu ku daciifiyey iyo daciifu jaamici sagiirka cilada labaadna waa taas waa waqafka iyo dacfu sanad labadaasaa isugu jira mawquuf weeye sanadkiisuna waa daciif muxuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa magta ninka xorta ah ee muslimka ah magtiisu inay boqol neef tahay way isku waafaqsan yihin intaasaan soo marnayba hadal kama joogo boqolkii neef geela noocyadiisa maxay ka kala yihiin baa laisku khilaafaya see loo qaybinaya ilan geelu waa kala qiimo badanya geel yaryar geel dhexda ku jira geel waaweyn geel lab ah geel dhadiga waa isku jira marka boqolka neef ee magta ah see loo qaybinaya taasay isku khilaafaya xadiidkani marka wuxuu yidhi waxaa loo kala dhigayaa shan meelood shan meelood oo meeshiiba intee tahay bimacnaa labaatan bay noqonaysaa sooma yani boqol markaad qaybiso ood shan meelood u kala dhigto meeshiiba waa labaatan sooma marka waxay noqonaysaa labaatan wuxuu noqonayaa bimacnaa shan nooc oo geela ka mid a oo kiiba labaatan yahay shan nooc oo geela ka mid a oo noociiba labaatan yahay bay magtu noqonaysaa bu xadiidkani leeyahy shantiibu inoo kala sheegay qaybta hore waxa weeyaan waa labaatan xiqo labaatan xiqo xiqada waxaa la yidhaahdaa waa qaalinta geela ah oo saddex sano u dhammaatay sanadkii afaraadna ku jirta xiqa baa la yidhaahdaayo way awr mudatay baa laga wadaa waxay mudatay inuu awrku abaahiyo oo ay rinto xiqaa la yidhahdo markaa marka saddex sana u dhamaata sanadka afraad bay ku dhex jirtaa labaatan marka waxay ka dhigeen qaalmo sanadkii afraad ku jira yuu ka dhigay xadiisku wa cishruuna jadaca labaatanka labaadna wuxuu ka dhigay jadacada jadacadana waxaa la yidhaahdaa waa qaalinta dhamaysatay sanadkii afraad kii shanaadna ku dhex jirta wa sanadkii shanaad bay ku dhex jirtaa ma hadday rinto khalifa la yidhahda waan u tegi doonaa taas macnaha jadaca la yidhahda labaatanna taasaa laga dhigay iyuu ka dhigay xadiisku wa cishruuna banaati makhaadin yacni banaatu makhaadku waa jamceed bintu makhaad baa mufradkeeda ah bintu makhaadka waxaa la yidhaahdaa waa nirigta hooyadeed ay muxuu ahay riman tahay dadii iyada ku xigtay nirigta sanadkii horay dhalatay hooyadeedna waxay riman tahay da-dii iyada ka dambaysay marka sanad baa u dhammaaday sanadkii labaadna way ku dhex jirtaa waay bintu makhaab baa la yidhahda makhaabka waxa la yidhaha bimacnaa rimanaanta la yidhahda bimacna saasaa laga wadaa macna marka hooyadeed baa riman marka hooyadeed maadaama ay riman tahay iyadu sanadkii labaad bay ku jirtaa sanadna waa u dhammaaday macna taasaa waxaa la yidhahdaa bintu makhaab labaatanna noocaasay ka dhigay waa nirgo ama qaalmo yaryar oo sanadkii labaad ku dhex jira labaatanna taasuu ka dhigay wa cishruuna labaatanka afraadna waa ka banaatu labunin waa banaatu labunin iyadana waa jamac weeye mufradkeedu waa bintu labuun bintu labuunkana waxaa la yidhahdaa inahooya caanaley baa la yidhahdaa hooyadeed baa waxay dhashay dadii iyada ku xigtay waa qaalin ama waa nirig sanad iyaduu waday sanadkii labaadna tan kaluu rimanaa sanadkii saddexaadee dambe iyadu sanad saddexaad ay ku jirto tii iyada ka dambaysay bay marka nuujinaysaa hooyadeed marka way caanay leedahay man way irmaanta marka hadday mirig tahayna waxaa la yidhahdaa bintu labuun hadduu qaalin yahay ama qurbax yahayna waxaa la yidhahdaa ibnu labuun baa la yidhahda ibnu labuun ina hooye caanaley iyo ina hooye caanaley saasaa la kala yidhahdaa macana marka wa cishruuna banaatu labuunina waa qaalmaha dhadiga ah oo markaa sanadkii ku jira saddexaad wa cishruuna bani labuun waa qurbaxyo ama waxaad tidhaahdaa muxuu ahaaye muxuu ahay geel lab ah oo iyaguna sanadkii saddexaad ku jira wuu kala qaaday banaati labuunna waa dhadig bani labuunna waw lab waase isku mid macnaha oo sanadka saddexaad bay ku wada jiraan shantaasuu u kala dhigay marka saas man waa labaatan afar jir iyo labaatan shan jir iyo labaatan saddex jir iyo labaatan laba jir sooma iyo labaatan lab ahoo iyaguna saddex jir ah shantaasuu u kala qaaday macnaha ayib xadiisku waa daciif xadiisku saan sheegnayba ma sugna waqfi iyo sanadkiisoo daciifa ah ayaa lagu celiyay isagoo sidaasba ha ahaadee haddana waxaa deliishaday oo magta shantaa qaybood u kala qaaday aimada badankood ayaa deliishaday oo sida matalan xanafiyada malik ibnu anas maalikiyada shaaficiyada leyt ibnu sacad thawri kulli saasay leeyihin saasay leeyihin oo macnaha waxay shantaasi u kala qaaday keliya waxay isku khilaafayaan meesha ugu dambayso oo ah cishriina banu labuun cishriina banu labuun oo qurbacyadii saddex jirka ah ama sanadkii saddexaad ku jiray waxaa qaba yani waxa weeyaan muxuu ahay maalik iyo shaafici iyo leyfiyaa qaba laakiin abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay iyo labadiisii saaxiib iyo axmedba waxay leeyihiin banuu makhaad bay leeyihiin bedelka bani labuunka waana riwaayada dambe sida ku cad macna banuu makhaadku maxay noqonayaan marka banuu makhaadku waxay noqonayaan waa qurbac sanadkii labaad ku jira ibnu makhaad soo bintu makhaad maynaa soo sheegay bintu mahaabka labka la sanadka ama la da-da aba ah marka wuxuu noqonayaa ibnu makhaad marka iyagu waxay leeyihiin labaatanka dambe ha laga dhigo ibnu makhaad ha laga dhigo qolada kale waxay leeyihiin ma ahe ibnu labuun ha laga dhigo sanad bay marka isdheer yihiin halkaasay ku kala tegayaan laakiin intoodu waxay isla ogol yihiin shantaa in loo qaybinayo oo labaatan labaatanka ah ayib taadna macno isku khilaafsanaadeen xadiis kale la daliishanayaan macna waakhrajahu xadiidka waxaa soo saaray abu daawuudda baa soo saaray watirmidiyu iyo tirmidi axmed iyo bayhaqi iyo daara way soo saareen min ariiqi camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi bay ku wariyeen radia allahu canhu rafacahu xaaluu kor yeelay oo nabiga uu kor yeelay sal lay slam wuxuu yidhi addiyatu maktu halaahuuna xiqatan waa soddon xiqo wa halaahuuna jazacatan iyo soddon jazaco wa arbacuuna afartan khalifatan oo macnaha riman kuwaasoo fii butuunihaa uurkooda u ahaaday awlaaduhaa ilmahoodu ay ku jiraan khalifada waa jamceeda khalifaad baa lagu jamciya ama khalaaif waxaana la yidhaahdaa geela riman baa la dhahaa marka uu sii fasiro wuxuu inoouu soo cadiyey wuxuu yidhi fii butuuniha wlaadiha awlaaduha waa jumla tafsiiriya waa jumlo sii cadaynaysa khaliifada sii cadaynaysa man sidaas ayb imaam tirmidi xadiidkaa markuu wariyey kadib wuxuu yihi xadiidun hariib cabdilxaq ishbili baa ku raacay iyo sheekh albani fi lirwa lafdigiisuna waxa weeye yani xadiidun xasan yani waxaa taxsiiniyey tirmidi cabdilxaq alishbili iyo sheekh albani fi lirwa xadiidku waa xasan wey maana lafdigiisuna waxa weeye badankood sidanay ku wariyeen man qutila mutacamidan man qatala mutacamidan dufica ilaa wliyaai lmaqtuul ruuxii kas wax u dila dadkii ruuxan la dilay ehelkiisa iyo qaraabadiisa qaraabadiisahabaa gacanta loo gelinaya fain shaauu qataluu wain shaauu akhaduu diya hadday doonaanna way dilayaan hadday doonaanna mag bay qaadanayaan wa hiya alaaثuuna xiqa wa alaaثuuna jadaca wa arbacuuna khalifa magtiibu marka sii caddeeye wuxuu yidhi waa soddon xiqo iyo soddon jadaco iyo soddon khalifo wuxuu ku daray intaa wamaa saalaxuu calayhi fa huwa lahum wixii ay ku heshiiyaan oo intaa ka bedelan oo magtii oo laga yareeya ama in laga siyaadiyaa wixii ay ku heshiiyaanoo dhexdooda ay macnaha waxa weye isla gartaanna way leeyihiin ayagaa iskale wey manaa way heli karaan wadalika litashdiidi alcaqli sababtuna waxa weeye in magta la adkeeyo xadiidkani marka wuxuu ku saabsan yahay dilka kaska ah xadiidkii hore wuxuu ka hadlayey dilka diyatun khata dilka kama ah leanna wanagii hore usoo sharxanoo soo sheegnay culimada qaar waxay qabaan dilku noocyadiisu waa laba nooc oo keliya maalik baana sidaa ku tegay asxaabtiisa waa laba nooc waa dil kas ah iyo dil kama ah wax u dhexeeya ma jiro laakiin culimmada badankood waxay qabaan iyo madaahibtu inuu dilku saddex nooc yahay nooc waxaa la yidhahdaa waa dilka kaska ah oo ruuxa dilkiisa inaad u qasado wax bini aadamka sida qaalibkaa dili karana aad u isticmaasho waa dil kasa kaas dilna waa kama oo inaad dishaba umaadan qastinba culamana aadan qastin ma aadan ku wadin maadan ku tala gashanayn wax kale adoo ku wada ayay kaa noqotay maalan dushaad kaga dhacday adoon ku tala gashanayn xabadaad ugaa ku waday baa ku dhacday adiga waxa weyaan maba aadan ku tala gashanaynba way kaa noqotay haa baa la ydhahdaa maxdi ah waa gef barax tiran wey kaas nooca saddexaad baa waxaa la yidhaahdaa shibhu lcamdi baa la yidhahda waa haa waa gef laakiin wuxuu shabahaa dhinac wuxuu uga eg yahay kaska dhinacna wuxuu uga egyahay kama ah dhinacna kama uu ka shabahaa dhinacna kaskuu ka shabahaa waxay yidhahdaan waa u tegi doonnaaye waa dilka ruuxa aad inaad waxaan ku dhufato u qasaday laakiin wax aad ku dhufatay wax loo dhinta ma ah haaliban wax loo dhinta ma ah shaygii ruuxii waad ula qasaday inaad ku dhufato inaad dishana ujeedadaadu ma ahayn laakiin shaygii aad ula qasaday ku dhufashadiiseed ku dhufatay buu u dhintay masalan dharbaaxaad ku dhufatay dharbaaxa ma loo dhintaa ya waad u qasatay ruuxaad dharbaaxada ku dhufato inaad dishana talagalkaaga ma ahayn dharbaaxadiibaba u dhintayba ulbaad ku dhufatay aduu ama edbinahay ama ulbaad ku dhufatay ul yaroo jidhkaa ku dhacday looma dhinto wuu sababsado ilahay baa sabab ka dhigo wuuba u dhintayba marka xagga kaska wuxuu ka shabaha waad u qasaday sooma dhankaa kasku ka shabaha dhanka kama'ana muxuu ka shabahaa kama'ana wuxuu ka shabaha shaygaad isticmaashay shay wax dila ma ah sooma marka waa kas dhinacna kaska waxaa dhihi laha waa kama'ana waa shabaha kaskana waa shabaha shibhulcamdi baa la dhaha marka saddexdaa nooco inay u kala baxaan bay culimada badankood qabaan saddexdii nooc baa marka waxay ku kala saabsan yihiin magta la bixinaye boqolka ah boqolka ah hadday gaf tahayna magta waa la fududaynayo geela noociisa noocaan qaali sii ahayn baa laga dhigay haddii uu yahay kas oo qisaastii ruuxa inta laga cafeeyey mag laga qaadanayo ama kama-a ah kaska shabaah hadduu yahayna magta waa la adkaynaya marka oo adkayntu maxay noqonaysaa adkayntu waxay noqonaysaa in geela noociisa la qaaliyeeyo geela noociisa in la qaaliyeeyo xadiiskana taasuu ka hadlaya marka geelii marka muxuu ka dhigay waa ruux intuu ruux kas u dilay oo dadkii ruuxan ehelkiisaha gacanta loo geliyey oy qisaastii ka cafiyeen ay yidhaahdeen beddelkii qisaasta ku dili mayne magna sii sooma waa kas sooma marka waxaa laga dhigay saddex waxaa laga dhigay saddex noocbaa geeli baa laga dhigay waxaa laga dhigay alaauuna xiqa wa alaauuna jadaca wa arbacuuna khalifa saas man soddon waa qaalmo sanadkii afraad ku jira soddonna waa qaalmo sanadkii shanaad ku jira waa geel meeshu ugu qaalisan yahay afartanna waaba geel rimanba sooma saddexdiiba waa geelu meeshu ugu qaalisanaa waa hoos loogu degi maayo masalan hadda markaan ka hadlayna midda gafka ah ama kama ah soo lagama hadlayno saddex jir iyo laba jir iyo soo hoos lama aad dilka kaska ah iyo midka kaska u eg saddex jir iyo laba jir iyo maba galaba midda labaad weeye lab yani dhadig mooye lab maba galaba marka waa soddon iyo soddon iyo afartan saas macnaa loo qaybinaya xadiiskani marka taasuu ka hadlaya waxaa kale uu faaiideeyey muxuu ahaayey waxaa wax ka gedisan way ku heshiin karaan waxaa wax ka gedisan way ku heshiin karayaan oo maxaa ka gedisan way ku heshiin karayaan waxay ku heshiin karaan masalan in magta qaar la cafiyo in matl meeshii boqol uu ka ah sideetan inay qaataan labaatanna dhaafaan waa waa ku heshiin karaan iyagaa iskale xaq bay u inay noocaa nooc ka gedisan kala qaataan bay ku heshiin karaan in geela boqol laga siyaadiyo cala araajix way ku heshiin karaan in la yidhaahdo muxuu ahaay ninkani nin ciyaara ma ahayne muxuu ahaay boqol iyo labaatan bixiya man saalaxuu caleyh waa waxay ku heshiiyaan taasi waxa wey waa masalatu sulxi laakiin xadda shareecadu goysay waa boqolka hore baan uga soo hadallayo marka la wamaa salaxuu saalaxuu calayhi fa lahum marka la leeyahay bimacnaa waxaa laga wadaa waa inay dadka xaqa leh iyagu xor u yihiin waxay dhaafayaan iyo waxay sadaqaysanayaan iyo waxay cafinayaan iyo waxay ka tanaasulayaan ee xeer reer dejistay aan lagu maamulin masaladu hadday noqoto reer reer hebel iyo reer sidaana xeer noo ahaan jirtay oo xeerkiibaad ku qasban tihiin oo khiyaar idinkama furaa hadday masaladu sidaas tahay waa sharci aan kii ilaahay ahayn xeer jajab iyo shuruuc kale wey taasi markaas waa jariimo weyn iyo xaq darra wey laakiin maa saalaxooda waxaa la yidhaahdaa ruuxii xaqa lahaa isagaa khiyaar kale iyo waa kan xaqaagii maxaad ka tanaasuli maxaad cafini haddii daa cafinaya waa in loo tiriyo haddii daa xumaan cafinaya ha cafiyo isaga waa in la siiyo ayib taasaa laga wadaa macna xadiidkaa dambe marka waa xadiid xasana ah oo sugan wey macna xadiid kalee jiro oo culimada qaarkood iyaguna si kale u dhigeenoo inkastoo khataabi uu leeyahy wax culimadoo qaba ma arkin magta in eh, gafka ah in qaab kale loo dhigana xadiis kalaa ku sugan laakiin ra'yigaa horay u badan yihiin walow xadiiska loo deliishado daciif ba ahaadee xadiiskan sheegana waa xadiiska camru shaciib can abihi can jaddihi wuxuu yidhi ruuxii dil la dilo oo gaf loo dilo magtiisu waa boqol nef soddon waa bintu makhaab waa nirgo sanadkii labaad ku jira soddonna waa bintu labuun waa nirgo ama qaalmo yaryar oo sanadkii saddexaad ku jira soddonna waa xiqa waa qaalmo sanadkii afraad ku jira tobanna waa bani labuun bani labuunka wakaa soo sheegnay waa qaalin lab ahoo sanadkii saddexaad ku jira axmed iyo nasaa baa wariyey xadiidkaas albaani baa taxsiiniyey bal khamsadaas soo saaray ilaa tirmidi mooye xadiidka sidaa u qeybiyey khataabi wuxuu leeyahy waa culimada ka mid oo qaatay oo ku camalfalay ma arki kaa hore ee ay u bateen isagaa ka roon xagga sanad ahaan iyo sugnaanta isagaaba dhaamaba wa can ibni cumara radi allahu canhuma can nabi sal lay sl nabigu wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi ina acta annaasi dadka ruuxa ugu eh, muxuu ahaayey eh, ugu dhiiranaan badan yani yani cutuwiga waxaa la yidhahdaa altajasur waltakabur yani eh, indha adayga iyo kibirka iyo xadgudubka la yidhahda ina acta annaasi dadka ruuxa ugu dhiiranaan badan oo ugu kibir badan calallaahi alla korkiisa alaatatun saddex ruux waay ugu xadgudu badanoo yacni madax adeyg iyo dhiiranaan iyo kibir iyo ruuxa ugu sitaayey waa saddex ruux alla korkiisa lagu kibiro lagu dhiirado ka koobaadi waxa weeye man qatala ruuxa dilay fii xarami illaahi ilaahay xaramkiisa dhexdiisa wax ku dilay xaramka dhig dhexdiisa buu dhiig xaqdarra ah ku galay aw amase qatala dilay hayra qaatilihi ruuxii dilay ruuxaan ahayn isagii haddii la dilay waxba dili kara waxaa laga wadaa hayra qaatilihi kii isaga wax ka dilay ruuxaan ahayn buu dilay waxaa laga wadaa bimacnaa ruux baa dhiig kaa galay ruuxii dhiigga kaa galay maada raadsanine ruux qaraabadiisa baad yaad ugu aaratood u dilatay ama aabbihii ama walaalkii ama kan ruuxii wax kaa galayba maadan dilina ku kala dishay aw qatala hayra qaatilihi kii wax ka dilay midaan ahayn buu aar ahaan u dilay oo ugu aaray macnaha kii laga dilay waa ruuxa labaad wey aw amase qatala dilay lidaxli ljaahiliyati jaahiliyada aargoosigeedii darteeda u dilay daxliga waa aargoosiga aargoosigii jaahiliyad bimacnaa islaamka ka hor dhiiggii layska galay iyo wixii laysku sameeyey ayuu markuu soo islaamay kadib aar goostay ilan gaalay ahayn sooma gaalnimadii bay qabiil qabiil isu lan jireen oo dhiig iska galeenoo wax iska laayeen markii lasoo islaamay oo diinta lasoo galay jaahiliyadii wixii hore dhaso islaamku ma baabi'inin ma yeeline calooshuu ku haystay oo markuu soo islaamay kadib wuxuu dilay ruuxii jaahiliyadii islaam ka hor wax ka dilay gaalnimadu waagay ahaayeen gaalada ahaayeen ruuxii wax ka dilay buu islaamnimada dhexeeda ku dilay kaasaa laga wadaa aw qatala dilay lidaxlin argoos lidaxli jaahiliyadi jaahiliyada argoosigeedii oo kaleeto wax dilay macna akhraja waxaa soo saaray xadiidka ibn xibbaana baa soo saaray fii xadiidin buu ku soo saaray saxaxa uu u saxiixiyey kadalika axmed baa soo saaray sanad xasan daytami wuxuu leeyahay markuu tomaraani u tiiriyey kadib rijaaluhu hiqaat xadiidku waa xadiis sugan wey ayib nusakda buluuqulmaraafi qaar ka mida waxaa ku sugan inay inuu waxaa ku yaala wa asluhu fi lbukhaari min xadiisi ibni cabaas intaa ma idin qoray ah. wa asluhu fi lbukhaari min xadiisi ibni cabaas hadduu idin qorayo waxaa laga wadaa aniga iima qorinay eh, xadiidka asalkiisa bukhaari baa soo saaray isagoo ibnu cabaas laga warinay lafdigiisuna waa sidan nabigu wuxu uhi sal lay slam abqad annaasi ila allahi alaaatun dadka alla agtiisa loogu cadho badan yahay alla dadka ugu necab yahay waa saddex ruux midka koobaadi waxa weeye mulxidun fi lxaram ruux xaramka dhexdiisa dulmi iyo gardariya xaaraam ku galaya oo xaramka dhexdiisa khalad ku galaya wa mubtagin fi lislaami sunnata aljaahiliya ka labaadna waxa weeye islaamka kadib dadku markay diin qaateen oo islaameen kadib dhaqankii iyo curfigii jaahiliyada iyo waxoodii yuu islaamka dhexdiisa raadinaya wa mubtagin mid raadinaya fi lislaami islaamka dhexdiis sunnat aljaahiliyati jaahiliyada dariiqeedii oo in argoosi iyo aana iyo laysu laayo taas noocaasoo kaleeta islaamka le way ka baxsan tahay ayuu samaynaya wa mutalibu dama mri'in bikayri xaqin yuhriqa damahu ka saddexaadna waxa weeye waa ruux dhiig raadinaya xaqdarro inuu ku daadiyo ruux dhiiggiibuu rabaa inuu daadiyo xaqdarro inuu ku daadinayo abyaalad buu u dilhayaa mustana kaluu u dilhayaa xaqna umale inuu dilo kaana waa ruuxa saddexaad saddexdaa ruux buu ilahay dadka ugu nacibiyey tabaara wataala ayb xadiikaasi ama xadiistaasi waxaa loo deliishadaa in culimmadu u keenay dhiigga lagu galo xaramka dhexdiisa inuu muqallad yahay oo mag ahaan ka adag yahay dhiigga lagu galo dhulka intiisa kale waa la adkayn bay qabaan baraani wuxuu soo saaray bari baan dhihi laha iyo thawri fii tafsiirihi can ibni inuu yidhi nin ma jiro xumaan damcaya oo korkiisa lagu qoray xumaan aadan weli samaynin laakiin qalbigaan kusoo dhacday lagu qori maayo ilaa nin isagoo meel fog jooga damcay inuu xaramka ruuxu ku dila mooye hadduu sidaa damco qalbigaba gashadaba xaramka ruuxu ku dil ilaahay cadaab xanuun badan buu dhadhansiiyaa buu leeyahay cabdullah mascuud aayadda qur-aankaana laga faa'iidaysano waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim waman yurid fiihi xaramka dhexdiis ruuxii doona biilxaadin xaqdarro iyo dulmi iyo wax xaqa ka leexsan iyo khalad inuu ku galo dulmina uu ku galo nudiqhu min cadaabin aliim marka xaramka sidiisaba dembiga lagu gala waa ka culusya dunuubta kale isagoo dembiga laga yaabo inuu isku mid yahay baa haddana xaggaa waa ka dembi weyn baabkeenan maxaa ka khuseeya waay ilan mag baan ka hadlayne waxaa ka khuseeya culimada qaar ka mid a ah waxay ku tageen saddex meeloodba saddex arrimoodba dhiiggu hadduu dhaco magtu waa badanaysaa waa midda koowaadee xaramka haddii wax lagu dilo magta waa la adkaynoo waa la siyaadin meelaha kale dhiigga lagu daadiyo magtiisu waa ka badan tahay bay ku tageen waa midda labaade ruuxa isagana sidoo kaleeto bilaha xurmada leh dilka dhaca bilaha xurmada leh dilka dhaca waa afar afar bilood wey macna afar biloodoo saddexna isku xigto midna ay gooni tahay afartaa bilood ee xurmada leh iyagana dhiigga la daadiyo ta afraadna waxay ka dhigaan ruux xarman oo xaj xarman ama cumro xarman in la dilo saddexdaas baa dhihina saddex wey marka geelka qaabka u dhacaaya in la adkaynayo oo la taqliidinayo oo muxuu ahaayey ay maftoodu ka badanayso kii kale sidaasay culimmada qaarkood ku tageen qolada sidaa ku tagtay baana axaadiis musalishanaysa maana qolyo kala duwano aaraa kala gidsan bay qabaan ayib maalan magta in la siyaadinayo oo waxay leeyihin waxaa laga dhigayaa masala xarabkao kale ruux hadduu wax ku dilo magta laga qaadayo waxay noqon bay leeyihiin boqol neef geela iyo soddon iyo saddex siyaada boqol iyo soddon iyo saddex laga qaaday leeyihin waxaa ku tegay sidaas alimaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahwiya shaaficina waa laga soo guuriyaa bacdu ahlilcilmi baa qabalay qaarna waxay leeyihiin warmaye magta yaan tirada la kordhinine laakiin magta kordhinteedu ha ka timaado geela noociisa iyo qiimihiisa ha la kordhiyo boqolkiiyaa la dhaafina shareecadu sheegtay ee axaadiista ku timid laakiin haddaan ka maarmooyno inaan dembiga weynankiisa daraaddiisa magta u adkayno geela noociisa uun ha la adkeeyo oo geel qaaliya ah laga dhigo sidii magta maxaa dhihi laa dilka kaskaa iyo midka kaska shabaha iyo sida shareecadu u adkaysay sidaasoo kale aan u adkayno laakiin tirada yaan la siyaadinin tirada marnaba yaan la siyaadinin sidaana waxaa ku tegey taabiciinta qaar ka mida iyo bacdi ahlicilmi waa sidii mundir uu rajaxayo maxaa yeele waxay leeyihiin shareecadu hadday boqol tidhi wax nasoo siyaadiyeyna loo haynin xarab ruux lagu dilay dembigu waa siyaadaya ficlan bilo xormaloo ruux la dilay xaqdaro lagu dilay dembigu waa siyaadaya ruux xarmanoo la dilay dembigu waa siyaadaya laakiin magtu inay siyaadayso oy boqolka ka badanayso daliil bay ubaahan tahay deh daliil bay u baahan tahay laakiin inay noocu siyaadayo oo noocu kala qaalisanaaya iyada adila loo hayaa bay leeyihin oo muxuu ahaayey magta kaskaayo mid kaska u ediyo dhankaasaa macnaha iyada wax looga raadin karaa bay leeyihi adiga masalad xadiiska qolyahaasaa deliishanaya masaladana waxay u xoog badan tahay inaan magta la kordhinayn in tirada aan laga kordhinaynine laakiin sifaatka geela in markaasi haddii uu laga maarmi waayo la kordhinayo وعn cabdالlahi bn cmr bn caasi radi allahu canهuma ana rasul lah sl lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi alaa hoy ina diyat alkhaطأi gafka magtiisu wa shibhi اlcamdi iyo dilka kaska shabaha shibhi lcamdi iyo midka kaska shabaha maa kaana wixii ahaaday weeye bisawti shaabuug iyo walcasa ul Ah, maa kaana xaal uu ahaaday bisawti ul iyo waxaa dhihi laha shaabuug iyo walcasa ul miatun boqol weeye oo min alibili geela ka mid alaa ina diyata alkhaطa'i diyadaasi waa ismu ina miatu min alibilna waa khabarki ma kaana bisawti walcasana waa jumla ictiraadiya taas macnaa noqonaysa alaa ina diyata alkhaطa'i wa shibhi lcamdigaasi laba nooc buu hadda ka dhigay laakiin shibhi lcamdi waaye waa gafka shabaha kaska shabaha waa hal nooc wa ee ma aha dilkii gafka ahaa iyo dilkii kaska shabahay labadooda lagama wada hadlayo waxaa laga wadaa alaa ina xadiidka alfaadiisa kala cadaynayso alaa ina diyat alkhaطa'i shibhi lcamdi ahayd saas maana diyat alkhaطa'i shibha alcamdi yani gafka magtiisa gafkaasoo shibhi lcamdi kaska shabaha dhinac waa gaf haddana muxuu shabahaa kaskiihu shabaha waa kaa soo sharaxnay w maa kaana xaal uu ahaaday kaasi bisawti waalcasaa yacni wuxuu inoo sheegayaa wuxuu inoo qeexayaa gafka oo haddana kaska shabaha kama-a ah kaska shabahay waa noocee waa wixii shaabuug ama ul ku yimaado somaynaan soo dhihin ruuxa waad u qasaday inaad nabarka ku dhufato laakiin nabarku nabar wax dila maaha sida qaalibkee la yaqaano sooma maalan shaabuub baad ku dhufatay ul um baad ku dhufatay looma dhinto sooma kaskuu shabbahaayo waad u qasaday kama ana dhinac buu ka shabahaayo sida la yaqaano waxna ma dilo inaad dishana qasadkaaga maaha laakiin nabarka inaad ku dhufato waad u qasaday saas wey macana ma kaana bisawti walcasaa miatun boqol weeye oo min alibili geela ka mida minhaa waxaa ka mida boqolkaasi arbacuuna afartan neef oo fii butuunihaa calooshooda ay ku jirto iyo uurkooda awlaaduhaa carruurtooda ay ku jiraan ilmahoodii uurka ku sido rimowey macnaha akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda baa soo saaray wannasaa'iyu ibnu maajah wasaxaahu caasixiyey ibnu xibbaana kadalika abulxasan ibnu qataan sheekh albani fi lirwa ayay ku saxiixinaya xadiidkan waa sugay hore waan usoo sheegnayo maalikiyadu shibhulcamdi agtooda kama jiro dilku waa gaf ama waa kas ama waa kama labadaanba iyagu yaqaanaan laakiin madaahibta kalea qaba saddexdu leeyihiin saasaana sawaaba saasaana sawaaba waa kaan xadiidkeeda soo marnayo afartanka rima la garay lixdankii soo haray see loo gelay samaynaa soo mar aan soo marnay sooma waa kaan soo marnay xadiiskii cabdillaahi bni camr bn xadiiskii camr bni caas waxaan dhihi lahaa cabdillahi bni camr bni caas waa kaan soo sheegay alaauuna xiqa wa alaaثuuna jadaca wa arbacuuna khalifa kan marka wuxuu inoo sheegayu inta ugu qaalisan geelaa inay tahay afartan riman lixdanka soo hadhayna soddon iyo soddon baa loo qaybinaya soddon sanadkii afraad ku jira qaalma ah iyo soddon sanadkii shanaad soddon sanadkii shanaad ku jira qaalma ah saasaa loo qaybinaya ayib sidaasna waxaa qaba bacdu ahli ayib waxaa ka mida ah muxuu imaamu shaafici iyo keyrkii baa ka ah. waana sida sawaabkaa an ibni cabaasin radi allahu canhuma can nabi sal lay slam nabiga wuxuu ka warin qaala inuu yidhi haadihi midani wa haadihi iyo midani sawaaun waa isku mid yacni wuxuu ka wadaa alkhinsara ah, farta fardhaxada ku xigta walibhaama iyo suulka farihii baa loo yimi bimacnaa waxa weye khinsarka waxaa la yidhahdaa waa farta fardhaxada la yidhahda iyo faryarada farta udhaxaysa ayaa la yidhahdaa khinsar la yidhahda faadumaan annaga dhihi jirnay ma ha suul iyo murugsato iyo fardhexo iyo faadumo iyo faryaro soo ma marka haddaad magac kale u taqaanaanna idin gelisi idinkaa garna oo idinkaas ayib marka fartaasi faryarada iyo fardhaxada u dhaxaysa khinsarka iyo suulka labadaasi waa isku mid buu nabi sal lay maktoodu waa isku mid haadihi middan wa haadihi middan sawa waa isku mid yacni wuxuu ka wadaa oo tilmaamaya marka alkhinsana walibhaama oo waxaa wariyey albuhaariyu bukhaari baa wariyey axmed iyo arbacaduna way la wariyeen weli abi daawuudda waxaa u sugnaaday watirmidiy iyo tirmidi waxaa u sugnaaday diyat lasaabici faraha maktoodu sawaaun waa isku mid ma kala duwanaa walasnaanu ilkihiina sawaaun waa isku mid asaniyatu fooshi foolka ilkaha foolashaa way maana wadirsu iyo iyo iyo muxuu ahaa gawskii sawaaun waa isku mid iligga foolka ah iyo gawsku waa isku mid sidaa waxaa wariyey abu daawuud iyo tirmidi ayib lafdigaasi diyة اlasaabici sawa wاlasnaamu sawa والثنية والضرس sawa lafdigaasi lafdigii tirmidi ma ah lafdigaa waxaa weriye abu daawuud ibnu maajah ibnu jaruud waana saxiixun calaa sharti lbukhaari siduu sheekh albaani leeyahy marka wuxuuna yidhi sooma weli abi daawuuda wa tirmidihii sonaga dhih tirmidi ma aha lafdigiisu sidaas maaha tirmida lafdigiisu noocaa waa ka bedelaya macana ayib weli ibni xibbaano waxaa u sugnaaday ibni xibbaan lafdigiisa daba marka ibni xibbaan iyo tirmidi iyo ibni jaruud jaaruud baa isla warinay marka lafdiga tirmidi ka hore meehe lafdiga tirmidi waa kan dambe ibni xibbaan uu warin uu tiriyey maana wal ibni xibbaana waxaa u iyo tirmidi labadaba diyatu asaabici lyadayni labada gacmood farahooda magtoodu warijlayni iyo labada lugood farahooda magtoodu sawaaun waa isku mid casharatun toban weye oo min al ibili geela ka mida casharatun toban weye oo min alibili geela ka midoo likulli isbacin far kasta u sugnaaday far kastaoo faraha ka mida ah ama kuwa lugaha ha noqdo ama kuwa gacmaha ha noqdeen far walba waxay leedahay toban neef oo geel ah toban neef oo geelay leedahay far walba ayagoon faraha la kala qaadino tanaa xoog badan iyo tanaa gaaban iyo tanaa dheer iyo tanaa buuran iyo tanaa dhuuban iyo la dhihin waa isku mid faru mid walba toban neef oo geelay leedahay waqaala tirmidiyu wuxuu yihi tirmidi xadiiskaa markuu soo saaray kadib wuxuu yihi xasanun saxiix sidoo kale waxaa taxsiiniyey cabdilxaq alishmiili abulxasan alqataan wuu saxiixiyey ibn cabdilhaadi sheikhulislaam ibnu taymiya waxaa shekhislaam muxuu ahaayey maxamed ibn cabdilwahaab iyo sheekh albani fi lirwa intuba way ku xadiisku xadiis waa xadiiska dambaan ka hadlay ama ka hore bukhaari baa wariyey ayib faraha inay siman yihiin oo muxuu ahaayey faruhu ay isku wada mid yihiin ayaa waxaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi culimada badankood waxay ku tageen in ay faruhu isku mid yihiin saxaabada iyo taabiciinta maalik iyo thawri iyo usaaci iyo shaafici iyo axmed iyo asxaabu alxadiid iyo asxaabu alra'yi iyo taqriiban madaahibtu ra'yigaasay qabaan ra'yi baa jira cumar ibnkhataab laga wariyo faraha suulka iyo faraha kaleetu mid walba wuxuu u sameeyey mid mid labiiyo toban mid toban mid sideed mid toddoba saasoo kale u tartiibisay u kale xoog badan yihiin ra'yigaasi ra'yi tabar badan maaha ra'yi tabar badan ra'yiga sababka waxa weeye faraha kulligood waa isku mid mid walbana toban neef oo geleeleda ama kuwa lugaha noqdeen ama kuwa yani gacmaha taas waa midda labaad oo iyadana ilkuhu inay isku mid yihiina iyadana waa sida ay jamaahiiru ahlilcilmi qabaan ilkaha inaan iyada la kala qaadaynin oo gawsaha iyo foolasha iyo dhoolasha iyo micyaha iyo kulli inay iyaguna mid walba isku mid yihiin ayadana waa sida raajixo xooga badan oo iyadana muxuu ahaayey axaadiistu ay kutusta xadiiskii horena waan kusoo maray xadiiskii horena waan kusoo maray nina imaan doontaa macana ayib وعن cمر بن شhcayb عن أbيهi عن jدهi رضي الله عنه markaa sidaa leenahay oo la leeyahay mxuu ahaayey farta toban neef bay leedahay kolba qiyaasta go-an baa la fiirinaya qiyaastii unbaa tobankii neef qiyaastiisa loo qaadanaya maalan farahan labada xubnood leh faraha xubne saddex xubnood leh xubinkiiba saddex neef iyo waxbaa kusoo hagaagaya sooma wahaakada saasaad uga qiis qaadanaysa xubinkiiba saddex neef iyo waxbaa kusoo hagaagaya neef macnaha fariskiisa suunka oo kale bay ka doodayaan culimmadu horeyba saan usoo tilmaanay sidiisaba ma laba xubnoodba mise waa saddex xubnood taqriiban inta muuqata waa laba xubnood sooma laba xubnood wa xubin baa gudaha ku jiro salka ku jira kaasi waxay leeyihiin qaarna kaasaa lagu xisaabinaya saddex xubnood buu noqon qaarna waxay leeyihin maya waxa banaanka yaalla oo laba xubnood saas daraaddeed haddii xubinkaa kore ee suulka la gooyo shan neef buu leeyahy limaada leanna isagoo dhan baaba laba xubnood ah kulligii haddii la wada jaro soo toban neef ma yeeshay haddii xubin la gooyona waa haaf baa la jaray shan neef buu yeelan bay leeyihi saas halkaasa waxawga lakin faraha kale waa iyaga kama joogo ayib ilkaha sidoo kale waxaa laga hadlayaa iligu wuxuu leeyahay muxuu ahay yani qiimaha la sheegay ayuu leeyahay oo kale horey baan usoo marnay asagana waxa wey waa marka iliga isaga oo dhan salka laga saaro oo shan neef wey macnaha horaan usoo sheegnay macnaha neef iligiiba shan neef waa markii isagoo dhan uu baxo wa hadduu jabo qiyaasta maqan baa la fiirinaya iligay waxaa laysu qiyaasaya inta jirta iyo inta joogta halkaasaa wixii xaqiisa marka laga qiyaasaya ayib hadduu sidoo kaleeto uusan bixina laakiin uu dhib gaadho oo ama wuu madoobaaday ama maahe wuu liqliqday oo dhaqdhaqaaq baa ku jira oo si fiican uma fadhiyo haddii sidaasoo kale ay gaadhaan xukuumaa la yidhaahdayo qaadiga garta baa qiyaasaya wax u qadaraya xad go-an markaa male xadda go-aane shanta neefee geela waxaa laga hadlayaa ilinka dhan markuu baxo oo booska baneeyo taasaa laga hadlaya ayib وn cmr bn sacيidi can abihi can jabdihi radi allahu canhum rafacahu xaaru kor yeero nabiga u kor yeelay sal lay slam qaala nabigu wuxuu yihi man taababa ruuxii dhakhtar iska dhiga man taababa ay takalafa iba waay dhakhtar iska yeelyeen isagoon dhakhtar ahayn oo aqoonteedii lahayn ayuu dhakhtar dhakhtar iska dhigay dadki intu meeluu fadiista dhakhtar baale hala yimaado saas man taababa bimacnaa takalafa iba man taababa ruuxii dhakhtar iska yeela oo walam yakun aan ahaanin biibbi dhibigana macruufan mid lagu yaqaano aan ahaanin dhibigiiyo dhakhtarnimada laguma yaqaano ruux loo yaqaano ma ah markaasuu intuu meel samaystay ma dadkii u sheegay buu iska yeelyeelay oo fa asaaba markaa asiiba nafsa naf asiiba iyo famaa duunaha wax ka yar asiiba fa huwa isagu daaminun mid damaanaya waa saas maanaa muuna baranin muuna baranino aqoonteedii ma yeelanin meeshii looga soo bixi lahaa umuus ugumuu soo bixin waayo aragnimo ama muxuu ahay midna umale lagumana yaqaan wixii uu geysto ama naf uu dilay ha noqoto ama ma ahe wixii ka hooseeya ha noqoto oo dhib kale u geysto wuu damaani oo jeebkiisa laga qaaday sagaa laga qaaday akhraja waxaa soo saaray addaaraquطniy waa soo saaray wasaxaxu waxaa saxiyey alxaakimu wa huwa isagu cinda abi daawuuda wey wnasaa wa huwa xadiidkani cinda abi daawuuda wnasaa buu ahaaday wahayrihima almaajidi daaraquni bayaqi xaakim soo saareen ila laakiinse buu yihi ana man arsalahu xadiidkan ciddii irsaalisay ayaa aqwa ka xoog badan minman cidda wasalahu xidhiidhisay xadiidku wuxuu leeyahay ruwaadda mursalka ka dhigtoon saxaabigaba sheegin ayaa ka xoog badan cidda saxaabiga sheegtay oo xidhiidhisay sanadka xadiidka ayib xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay inuu mursal yahayna waxaa rajaxay alimaam daara qutni sheekh albaani wuxuu ku rajaxay sanadkiisana sidoo kale waxaa ku jirta can anas ibnu jurayj cabdilmalik ibnu jurayj ama mudallisaa ku jira marka sanadkiisu waa daciif marka waxaa ku jira laba ciladood irsaal oo uu xoog badan yahay inuu mursal yahay iyo can anas ibnu jurayj oo dacfiah sanadkoo daciifa iyo irsaal labadu waa ku jiraan labadaa cilaba xadiidku waa qabaa laakiin sheikh albani caleyh raxmatullahi xadiidka wuxuu ku xoojiyey shaahid kaluu leeyahay buui xadiid kale u markhaati kacaya abu daawuud uu soo saaray ibn abi shayba min riwaayati cabdilcaziiz ibni cumar ibni cabdilcaziiz wuxuu yidhi waa khaliifkii raashidka ahaa cumar ibn cabdilcaziiz wiiluu dhalay weyaan wuxuu yidhi wafdi aabbahay u yimid ayaa qaarkood ii warrameen buu yidhi inuu rasuulku yidhi sal lay wasalam ayumaa tabiibin tatababa dhakhtar kasta oo dhakhtarnimo iska yeel yeela calaa qowmin laa yucrafu lahu tatabubun qabla dalik isagoon horay loogu aqoonin aqoonta tibiga iyo cilmiga dhakhtarnimada oo fa acnata fahuwa daamin markaana dhibaato geysta wuu damaani waa lagu leeyay sheekh albani marka wuxuu leeyahay xadiidkaa dambe sanadkiisu waa mursal jahaalana waa ku jirtaa laakiin xadiidka duruqdaa iyo marka laysu geeyo shaahidkiisa marka loo geeyo wuu xoogaysan buu leeyahay xasan buu gaadhayaa xadiidka majmuucu ariiqayn ayuu ku noqonaya xadiidku xasan ku noqonaya sida saxiixada uu sheekh albani caleh raxmatullahi ku leeyahay marka xadiidku cala aqali taqdiir xasan ka hoos mari maayo ayib xadiidku muxuu tilmaamaya marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa ruuxii wuxuusan aqoonin waan aqaanaa yidhaahda sidaana ku gala sidaana dhib ku geysta waa lagu leeyahy ama aduu daktar dheh ama cid kalaba dheh saas way macana dakhtar baa hadda la yidhi laakiin mihanka iyo xirafka iyo shaqooyinka oo dhan baa la mid a hadduu yidhahdo maalan daro walba dheh qalo walbaa horta magacaynta waa kaxay naqaanaa intaasuu salaada soo wadiyo experience baa leehay furii baa loo dhibay kaxee baa leehay saaduu dhaqaajiiba derbi buu ku qaaday ama dad buu ku baabi'iyey soo laguma leh waa lagu leeyahay saas macana wahaakada mar xirfadda aad sheeganaysaba mar haddaadan aqoonin dadkana aada ugu sheegtay inaad taqaano sidaa waxaad ku gasho waa lagugu yeelanaya ayb laakiin hadduu dhakhtar yahay aqoonteediina leeyahay laguna yaqaano sidaana ku galo dadaalo dhibaata timaado aan lagu talagelin ma lagu yeelanaya xadiidka daahirkiisa waxaa laga fahmay mafhuumkiisa waxaa laga fahmaya inaan lagu lahayn sidaasayna culimadu badan yihin saas maana ibnu mundir wuxuu leeyahay culimmadu waxay isku waafaqeen ninka dakhtarkaa ah hadduusan dacati samaynin inuusan damaanaynin hadduusan dacadtii samayn inuusan damaanayn dacadtii muxuu noqon karaa wax loo baahnaa inuu sameeyo buu ka gaabiyey waa qusuur xadgudub buu sameeyey aan loo baahnayn waa dacadti labadaa wixii ku yimaado waa lagu yeelanaya laakiin isagoo dadaalay hadday maqaadiirtu timaado markaasi waxba lagu yeelan maayo ijmac buu soo gurinaya ibnu mundir caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay sababtu waxa weeye oo macnaha waxa weye ay ku imaanaysaa nebigu wuxuu leeyahay culimada qabtuu tiriye waxaa ka mid a ah maala rabiicat ra'yi malik shaafici axmed isxaaq abu xaniifa afarta madhabba way isla qabaan afar isla qabaan sababtu wuxuu leeyahay nebiga sal alay wasalam baa amray oo idmay in la isdaaweeyo soma shareecadu in la isdaaweeyo way idantay shareecadu hadday idan bixisana shaygay idankay bixisa wixii ka laasima ma damaanto soma shay aan la idmin wixii ka dhasha baa la damaanaa laakiin shareecadu hadday dhakhtarkii tidhi dadka daawee ruuxiina u yimid oo idaawee yidhi idankiisa iyo fasixiisana uu ku daaweeyey asagiina uusan khalad gelin wixiina aqoontiisa uu leeyahay wixii shareecadu u idantay wixii ka dhashaayey ma damaanayo sharti waa inuusan dacadtina imaanin gaboodfal iyo qusuurna taqsiirna aysan imaanin saas macnaa maalan isagu waa dadaalay laakiin ruuxii masalan muxuu ahay nabarkii waa caduqay wuu qalay oo wuu dhintay badbaadi buu islahaa wahaakadaa marka wixii aan labadaa shardi labada dawaabidaa leh markaasi dhibaato male waase inuu aqoontii leeyahay baa la rabaa waa inuu aqoontii leeyahay haddii la yidhaahdo dhakhaatiirta dadka daaweynaya aqoontiina la dadaalayana wixii dhasha oo meesha ka yimaada ha damaanee berri waxaa ka dhalanaysa oo yaa dadka daaweyn doono ila nin walba carari sooma nin walba barriyan lagu qabsanin buudha yaa daaweyn doono dadka mafsado weyn baa ka imaanaysa marka shareecadu marka waxa wey waxyaalahaasay fiirinaysa waa ma'duun shareecadu idantay wixii shareecadu idantayna wixii ka laazimo lama damaano saasuu leey وعنه رضي الله عنه عمرو بن شعيب لغا ودا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده و وعنه رضي الله عنه ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري في المواضح كو المرض الله فح عبيه amsun kamsun shan shan baa ahaaday oo min alibili ka mid almawaadix waa jamcu muudixa muudixadana waa kaan soo marnayo waa nabarka jidhka markuu gaadho haragga dhaafa oo hilibka dhaafa oo lafta caddeeya laakiin lafta aan jabinin muudixa la yidhaha kamsun fi lmawaadixi kuwa lafaha caddeeya nabarada lafaha caddeeya kamsun kamsun shan shan oo min alibili geela ka mid ahaaday oo waxa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii wa zaada wuxuu ziyaadiyey axmedu axmed walasaabicu farihiina sawaaun waa isku mid kulluhunna dhammaantoodna cashrun toba weeye oo min alibili geela ka mid wasaxaxu waxaa saxiixiyey ibnu khusaymata saxiixiye wabnu jaaruud kadalika sheekh albani caleyh raxmatullah fi lirwa tirmidina wuu taxsiiniyey xadiidkani marka waa sugay xadiidkani waa sugay ayb midbaan waan soo soo marno almawaadixu khamsun khamsun min alibil waa laisku waafaqsanya waa laisku waafaqsanya nabar shareecadu ay xad go-an oo xaq ama magga u samaysay waxaa ugu yar nabarka muudixada la yidhahda lafta caddeeya wixii lafcadaad ka sokeeya shareecadu xad go-an uma samayn fuqahaduna xukuuma yidhaahdaano waxaa qiyaasoo qadara qaadiga karta qaadaya qaar waxay leeyihiin wixii qastarka ku baxay ha lagu qadaro qaar waxay leeyihiin ma ahe ruuxa nabarkiisa ha la fiiriyo sidaas wey maanaa adiga si la yidhaahdaba wixii lafacadaad ka sokeeya jiixdin yaroo maalan haragga gaadhay hilibka wax yar dilaacay waftii aan weli la gaadhin waxyaalahaasoo dhan waa iska ilaa shan baa ka sokaysay dhah ilaa shan simxaaq iyo lixaaq magacay u yaryeelaan fuqaadu waxaasoo dhan marka xad ma lehe waxay ku fiican tahay sulxi in laysaga dhamaysto sulxi afgarad iyo heshiis in laysaga dhamaysto ku fiican wax go-anoo shareecada loogu imaani ma jirto wadaadka uun garta qaadaya arrinta fiirinahay unbaa uu xoogaa fiirfiirino waxay la noqoto qiyaas buu dhihi maas waana kaan horey usoo sheegnayo waxaa iila fiican qiyaasta imaam shawkani iyo keyrkood ay mareen oy leeyihiin waxaa la qiyaasayaa bay leeyihiin nabarkani inta uu u jiro nabarkii shareecadu ay xadda go-an ama xoolaha go-an u samaysay inteebuu u jiraa baan qiyaasaya maalan lafcadaadka soo lama dhin waa shan neef waxaa la qiyaasayaa nabarkan ka sokeeya lafta inteebuu lafta u jirsaday inteebuu lafta u jirsaday lafta ma boqolkiiba soddon buu u jirsaday ma boqolkiiba soddon buu ka dambeeyey ma konton buu u dhexay qiyaastaasaa laga qaadan bale intuu lafta u jirsado unbaa shantii neef loo qaybinaya fuqahada qaarkoodna qiyaaso kalay maraan saas macana wa canhu waxaa laga warinayaa ayib ama tan iyada muxuu ahay faraha waan ka socnay an radialahu canhu camru shacayb weeye radialahu canhu qala wuxu yihi qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxuu yihi caqlu ahli dimmati dadku ahli dimmada ah yani dadka ballanta kula jira muslimiinta ahludimma dimmadu waa cahdiga dadka muslimiinta ballanta kula jira gaalada ah magtoodu nisfu caqli lmuslimiina muslimiinta magtooda niskeeda wey ahludimmada waxaa la yidhaahdaa waa dadka ballanka muxuu ahaayey daa'imka ah muslimiinta la galay saasaa loo yaqaana oo jizyada laga qaado magta laga qaado dowladda muslimiinta ku hoos noolo muslimiinta la noolo kuwaasaa la yidhahdaa ahlu dimma dimadana asalkeeda cahdi baa laga keeno ballan bay ku jiraan saasma raciyaddii ka tirsan yihiin ballan bay ku jiraan macana ayib qoladaasi marka magtooda waa muslimka magtiisa niska waxa wariye axmed axmed baa wariye walarbacatu afartii baa wariyey wa abi daawuuda abu daawuud lafdigiisu waxa weeye diyat lmucaahadi yani lafdigaa hore oo axmed iyo arbacadu soo saareen tirmidi baa taxsiiniyey iyo sheekh albani kulli saas maana waa xasan waa xadiid xasan wa abi daawuuda abu daawuud lafdigiisu waxa weeye diyat lmucaahidi gaalka ballanka kula jira muslimiinta ee dhulkooda sidaa ku jooga magtiisu haddii gardarro lagu dilo waye nisfu diyati lxuri muslimka xorta ah magtiisa niskeeda way muslimka xortaas waa boqol maahe ayaga magtoodu konton ay noqonaysaa ayib kaa dambe lafdiga abu daawuudna sidoo kale sheekh albaani baa taxsiininaya ayib walinasaa'iyi nasaa-i waxaa u sugnaaday taa dambe intaynaa gaadhin xadiidkaasi wuxuu faa gaalada waa noocyo nooc haddii la dilo mag ma leh waa nooca xarbiga la yidhaahdo iyaga iyo muslimiinta dagaal baa u cilaansano wax ballana kama dhexayso heshiisna kama dhexeeyo way dagaalamayaan qoladaasi mag ma leh wixii intaa ka soo hadhay mag bay leeyihin dilkooduna waa ismi iyo dembi weyn oo qali dhici karta ruuxa inuu jannadaba ku seego haddii la dilana waa in mag laga bixiyo waa in he eh, mag laga bixiyo ayib allaahuma haddii dilka eh, muxuu ahaay ha sax wey waa in mag laga bixiyo xaalad khaasaa jiro oo macnaha laga soo istimaago magtal marka laga bixinaya laysku khilaafsay xadiidkani wuxuu yihi magta laga bixinayo waa konton neefoo geela oo muslimka eh, xorta ah magtiisii haafkeeda way sidaasi inay tahay oo nisfu diyat lmuslim ay tahayna waxaa ku tegay axmed iyo maalik baa ku tegay alimaam axmed iyo maalik sidaasaan arraajix ayib saas arraajix hawri iyo abu xaniife iyo asxaabtiisa iyagu waxay yidhaahdeen diyada ruuxa muslimka ah iyo diyada gaalka mucaahidka ah ama dimniga ah waaba isku midba waa boqol boqol bay dheheen halkaa fuqahada culimada qaar ka mid a ah marayno abu xaniife iyo hawri iyo ahlukuf ahlura'yiga nimanka la dhihi jiray kaasay mareen alimaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo abu hawr iyo isxaaq waa madhabkii soomaalidu ay haysateen ayagu waxay qabaan diyadoodi iyo magtoodu waa huluu diyati lmuslim muslimka magtiisa saddex meelood marka loo qaybiya meel ka mida ah bay magtoodu noqonaysa saas way macanaha oo maxay noqonaysa marka soddon iyo iyo saddex neef iyo neef uludkiisa halkaasay mariyeen saddexdaa ra'yiba waxaa ugu raajixsan oo ugu xoog badan nisfu diyati lmuslim baa u xoog badan taasayna xadiisu ku asaxda waxa kale waa aataar ayb wlinasaa'iyi nasaa-i waxaa u caqlu lmar'ati milu caqli rajuli caqlu lmar'ati haweenayda magteedu milu caqli rajuli ninka magtiisa oo kale weye xataa yabluqa ilaa uu gaadho athulutha saddex meelood meel min diyatihaa magteeda xaggeeda ilaa uu ka gaadho xataa yabluqa athulutha min diyatihaa magteeda wasaxa waxaa saxiiyey ibnu khusaymata ayaa saxiixiyey xadiidka haweenayda magteeda muslimadaa waay ninkay la mag tahay ilaa magteedu uu ka gaadho saddex meelood meel magta ilaa ay ka gaadho saddex meelood meel markay gaadho nisbay isu bedelaysa ibnu quseyma saxiixiyey laakiin xadiisku waa daciif cabdilxaq alishbili baa daciifiyey ibn cabdilhaadi sheekh albani laba sababood buuna daciif leeyahy can anas ibnu jurayj oo mudalisaa ku jira sidoo kaleeto ismaaciil ibnu cayaash fii riwaayati cani ilxijaaziyiina waa daciif tanina waa ka mid labadaa ciladoodba xadiisku daciif buu yahay xadiisku waa daciif ayib marka haweenta muslimadda ah haddii la dilo magteeda oo kaamil ah markii lafteeda la dilo inay ninka magtiisa niskii tahay oo konton ay tahay waa ijmaac layskuma khilaafsana xadiis ku soo arooray ma jiro sugan oo xadiistu kulligeeda wada daciif laakiin daliilka loo daliishado waa ijmaaca ijmaaca waxaa soo guriyey culimada ka hadasha masaail ulijmaac dhammaantood way soo guriyeen wax khilaafayna lama hayo ilaa cahdigii saxaabada ilaa maanta wax khilaafkiisu uu muctabar yaho masaladaa khilaafsan ma jiro ijmaacaasa marka daliil ah waxaa soo guuriyey ibnu mundir ibnu cabdilbar waxaa soo guuriyey eh, muxuu ahaayey ibnu qudaama waxaa soo guuriyey nawowi eyrkood baa soo koriyey ijmacaas marka waa ijmac sugan ijmacaas waa ijmac sugan marka taasaa loo deliishadaa ama axaadiis ahaan daciif bay u tahay leanno masaadirta shareecada waa kitaabka iyo sunnada iyo iyo ijmac iyo qiyaaska saxiixa sooma ijmacu marka waa master ka mida masaadir masaadir tashriico waa daliil iskii u madax bannaan shayga mar hadday culimmadu ku ijmaacaan oo isku waafaqaan aayad iyo xadiis inaad u raadiso uma baahna sidiisaasaaba daliil ugu fadhiyaaba intaasaa daliil ugu fadhiya ayib marka taas waa midda amaa haweenta haddaan la dilina laakiin nabar loo geysto nabarkii loo geystay magtiisu ma waxay noqonaysaa ni ninka magtiisii haddii nabarkaasi gaadhi lahaa oo kale niskeeda mise maya masalan haweenaydii waa la dakray oo cadaad baa loo geystay haddii ninka loo geysto maxaa la siin laha ya shan neef soo looma siiya ma kala badhaynaa wey marka mise ma kala badhayna haweeney hadday noqoto wa kadalika far baa laga jaray meeqay lahaan lahay ninka haddii far laga gooyo meqay noqon toban ayadoo ma shan baan ka dhigaynaa marka wahaakada wixii kas aan nafta ka sokeeya oo dhibaato jidkeeda loo geystay ah ma nis bay noqon mise ninkay la mid noqon labadaa ra'yi bay fuqaadu isugu khilaafayeen iraaxaadka iyo nabarada marka haweenka haweeneyda loo geysto muslimadda ah labadaa ra'yi bay culamadu ka kala qabaan mar walba inay nis noqonayaan ama naf teedoo la dili ha noqoto ama nabar loo goysta ha noqotee ninka magtiisa niskeed inay tahay ayaa waxaa qaba alimaamu thawri shaafici abu xaniifa iyo labadiisii saaxiib abu thawr ibnu mundir baana rajaxay aaaar bay deliishanayaan wax daliiloo marfuuca ma jiro wax nas xadiis ma jiro laakiin aaaar bay isku ururina rayiga labaadi wuxuu leeyahay haweenayda iyo ninku magtoodu waa isku mid ilaa magteeda uu ay ka gaadho ninka magtiisa saddex meelood marka loo kala dhigo meel ka mida markay saddex meelood meel ka mida ah ay magtiisa gaadho markaasay nis ku soo noqonaysaa yacni nabarka loo geystay ama dhibka loo geystay hadduu gaadhayo magtii ninka saddex meelood meel ka mida ah iyo wixii ka koraya haddii nabarkeedu gaadhayo nis baa laga dhigaya hadday intaa ka yar tahayna ninkiibay la midtahay aan dhahno maalan kaba soo qaad far baa la gooyey waa meeqa ya waa toban far labaad baa la jaray waa meeqa waa labaatan far saddexaad baa la jaray waa meeqa soddon intaa iyadii ninku waa isku mid waa ra'yigan dambaan ka hadlayno waa far afraad baa la jiray afar farood baa la jiray meeqay noqotay maxay inay afartan noqotaan ree sooma labaatan bay noqotay mis bay dib ugu soo noqotay lisi leanno afartanku waxay gaadheen magtii ninka saddex meelood meel ka miday gaadhoy ka badatay sooma markaa nis baa laga dhigayaa intay ka yar tahayna waxaa laga dhigayaa iyadiyo ninka isku mid baa laga dhigaya sidaa waxaa qabay oo ku tegay alimaamu maalik iyo axmed ibnu xambal ayaa qabay bal waxay ka sugan tahay cumar ibn khaaab cali bn abi aalib labadaa khaliif iyo cabdulahi bn mascuud iyo keyrkood bay ka sugantahay waxaa qabay sidoo kaleeto eh, saciid musayib iyo taabiciin badan ba qabay oo masala waxaa sugan aar imaam maalik uu soo saaray fii muwaihi iyo keyrkiiba rabiicatu ra'yi nin la yidhaha ninkii lihi jiray oo sheekh maalik ahaa maalik sheekhiisa ahaa ayaa wuxuu arday u ahaa saciid musayib sayidu taabiciin markaasuu intuu yimid wuxuu weydiiyey kam fii isbaci ilmar'ati buu saciida waxaan ku weydiiyey haweenayda farteeda haddii farteeda la jaro maxay leedahay markaasuu yidhi cashrun toban markaasuu yidhi haddii laba laga gooyana markaasuu yidhi labaatan markaasuu wuxuu yidhi haddii saddex laga jarana markaasuu yidhi soddon markaasuu yidhi haddii afar laga gooyana markaasuu yidhi labaatan rabiica markaasuu wuxuu yidhi xiina caduma jurmuha washtadat musiibatuha naqasa caqluha yani waa markii nabarkeedu weynaaday oo musiibadeedu darnaatay oo afar farood ay marayso miyaa magteedii yaraatay buuri waa la yaabe ya laba farood hadday ahaan lahaayeenna waa labaatan afar markay gaadheenna labaatan bay noqotay warniya wuse wax kaa yihiin buuri saciidow saciidow warkaasi waa ma jir saciid muse markaasu wuxuu yidhi aciraaqiyun anta buu ku yidhi wariyo ma ciraaqi baa tahay ma ciraaqi baa tahay waxaa laga wadaa ciraaq baa waxaa caan ku ahay sideedaba waxa la yidhahda ra'yiga ah, alra'yi baa la dhihi jirayoo ra'yiga caan ku ahaa marka in aad wax sugan su-aal ka keento ciraaq baa lagu yaqaanay falsafo iyo ra'yi warma ciraaq baad ka timid buui markaasu wuxuu yidhi bal caalimun mutahabitun aw jaahilun mutacalim war ciraaq kama imaanin nin hadda cilmi diidanna ma yahe laba mid baan ahay buuri ama jaahil cilmi doonaan ahay buuri ama nin aqoon lahoo caalim aho laakiin wax hufsan ayaan ahay laakiin macankeyga wax diidan ma ihi mucaarad ma ama caalimu wax hufsanayaan ahay ama jaahil cilmi doonaan ahay ee maslada ii sheegta markaas cabdicaiis wuxuu yihi yabna akii inaha sunna buuri ah. inadeerow ama wiilkan adeerka u ahaayo dariiqu waa saasuur dariiqaan soo gaadhnay waa sidaasa marka jooji ah, musiibadii markay waanaatay maxay u yaraatay waxay qaadanaysa musiibadu madarkay markay yaraydna waxeedu u badnaa warkaa iyo falsafadaa jooji wey dariiqanaan soo gaadhnay sidaasaanan ka haynaa saxaabadii way man jawaabtiisu intaasay noqotay ma hadal yaalla de saasaan saxaabadii ka gaadhnay haddii layidhi rabiica war damba ma hayo marka halkaasay ku masaladaasi marka labadaa ra'yi baa ku jira ra'yiga khulafadu u badnaayeenoo saxaabadu u badnaayeenna waa ra'yigaa dhahaya magteeda inta ay ka gaadhayso ninka magtiisa saddex meelood meel intay ka gaadhayso wixii ka yar ninkay la mag tahay halkaa markay gaadhana ninka niski bay noqonaysaa sidaasi ayay saxaabadu u badnaayeen waase masle khilaafiye wacanhu radi allahu canhu waxaa laga warinayaa canhuda waxaa inoo socda weli camr bn shucayb can abihi can jaddihi canhu waxaa laga warinayaa cabdullahi bni camr bn caas qaala inuu yihi qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxuu yihi caqlu shibhi lcamdi caqlu shibhi lcamdi kaska dilka shabaha ama dilka kaska u eg magtiisu muqalladun waa mid la adkeeyey milu caqdi lcamdi sida kaska magtiisoo kale yani sida kaska magtiisu u adag tahay baa kama ah kaska shabahana magtiisu u adag tahay walaa yuqtalu lana dili maayo saaxiibuhu saaxiibkiisa la dili maayo kaska ruuxii wax u dilaayay qisaas baa lagu leeya waa la dili karaa sooma xaq baa loo leeyay in la dilo walaumisaasxayadusmana waa la dili karaa laakiin ruuxu hadduu ka ma kaska shabaha uu wax ku dilo asaga qisaas ma leh walaa yuqtalu magun bay leedahay dhankaa marka gafkuu kala mid yahay maana wuxuu kala mid yahay ka walaa yuqtalu la dili maayo saaxibuhu saaxiibkiisa waa la adkaynaya marka waxaan soo marnay adkaynta tafsiirkeeda iyo bayaankeeda waan soo marray sooma wa alaaثuuna xiqa wa alaaثuuna jabca wa arbacuuna khalifa soma saas man ayb wadalika kaasina waxa weeye shibul camdiguu ka hadlaya an yanzuwa inuu boodo oo kiciyo ashayaanu shaydaanku inuu balaayo kiciyo oo fitno dhaqaajiyo oo dadkii uu ku boodo oo balaayo uu ku dhaqaajiyo oo fatakuuna markaa ay ahaata dimaaun dhiigag bayna naasi dadka dhexdooda dadkii marka intay isku kacaan dhiig ay daadiyaan intuu shayaan isku diro isku afuufo hal mar dhiig la daadiyo oo gacanta laysla gaadho fii hayri daqiinatin ayadoo xiqdi hore iyo utun hore ayna jirin fii hayri daqiina daqiinada waxa lahahda waa xiqdiga iyo utunta iyo waxa qalbiga laysugu hayo ayadoon dadka colaadi ka dhaxaynin oo wax hore jirin hal mar uu shaydaanku dadka inuu isku diro walaa xamli silaaxin iyo hub la qaaday midna fii hayri daqiinatin ayadoo ayna jirin yani waxa weyaan xiqdi iyo xumaan iyo utun ayna jirin walaa xamli silaaxin hub la qaadayna ayna jirin laysuma diyaar garoobin hub laysuma qaadanin colaadi ma jirin hal mar unbaa arrin yar dhacday shaydaan baa dadkii isku daro ka faaidaysa dhiig baa dhaatay taasoo kale waxaa la yidhahdaa waa shibhulcamdi soma waxaad arkaysa maala laba ruuxo wada joogo intay sheekaysteen wax yar is afdhaafayo bamog waa kama waa isku dhacam soma shaydaan baa ka dhis waxba kama dhexaynin markii hor saaxiibay ahay oo shaahay wada cabdahay soomaaliday ku badanta fadhi kudirirka sooma hal mar maad arkaysaa labadi nin shaha wala cabahayo oo miiskiis kala fardhacay ah. marka saasoo kale wey ayb akhrajahu waxaa wariyay daara qudnigii baa wariyay wadacafahu daciifiyey bal abu daawuud baa soo saaray meesha uu daara u tiiriyey abu daawud baa xadiis soo saaray biisnaadin xasan buu kusoo saaray sheekh albanina wuxuu leeyahay fi saxiixi sunan abi daawuud wuxuu leeyahay waa xasan ibnu cabdilhaadina sidoo kale xadiidka wuu xoojinaya xadiidku marka waa xadiis sugan waay wuxuuna sugayaa inuu jiro nooca la yidhahdo shibhul inuuna xagga magta kala mid yahay camdiga xagga magta xagga qisaastana wuxuu kala mid yahay khata'a oo sida khata'a maxdiga uusan qisaas u lahayn shibhul camdiguna qisaas ma leh amaa magta nooceeda wuxuu la mid yahay kaskuu la mid yahay soo sheegna maana waa soo marnay wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qatala waxaa dilay rajulu nin baa wuxuu dilay rajula nin calaa cahdi rasuulilahi sal lay slam waqtigii nabiga fajacala wuxuu yeelay annabiyu nebigu sal lay slam diyatahu magtiisa itnay cashara alfan laba iyo toban kun oo dirham baa laga wadaa itnay cashara alfan dirham yani laba iyo toban kun oo dirham buu nebigu magtiisa ka dhigay rawaxa wariyey alarbacatu afartii baa wariyey warajaxahu wuxuuna rajaxay annasaa'iyu abuu xaakim irsaalahu inuu mursal yahay warajaxa sidoo kale waxaa rajaxay inuu mursal yahay bukhaari sida tirmidi uu kasoo guuriyey fi cilil kabiir tirmidi laftiisa iyaguna sidoo kale saas u iishay abu daawuud baa isaguna sidaa u iishay saas macnaha bayhaqi ibnu xasmi cabdilxaq sheekh albani kulligood waxay rajaxayaan xadiidkani inuu mursal yahay wabittaali inuu daciif yahay waxaana daliishaday culimada ciraaqiyiinta reer ciraaq oo ahlu ra'yiga abu xaniifa iyo raggiisa oo waxay yidhaahdeen dadka haddii la yidhahdo magtii ha lagu bixiyo dirham waa fidada waxaa lagu bixinayaa toban kun oo dirham xadiiskana daliishada ra'yiguna waa daciif xadiidkay ku dhiseenna waa daciif waarraajixu waxa weeye sidii saxaabadu ku camalfali jireen oo khulafada qaarna ka sugan dirham haddii la yidhahdo magta ha lagu bixiyo labiyo toban kun oo dirham waay toban kun maaha waa labiyo toban kun oo dirham sidaas waa xadiiskuna waa xadiis daciif man sidaas dambana waxaa qaba maalig iyo shaafici iyo axmed iyo keyrkood baa qabayo saxaabo badan iyo taabiciinba wa abi rimsata waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi ataytu nabiya nabigaan u sal lay aslam walxaal macii la jirankayga ibnii wiilkaygu wey anoo wiilkaygu ila socdo ayaan nabiga u yimi bui sal lay slam faqaala markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam man haada kani waa kuma wiilkan aad wadato waa kuma faqultu waxaa idhi ibnii wiilkaygii wey wa ashhadu waana qirayaa buri bihi isaga wiilkaygii waana ku dhaaranaya in wiilkaygii ayb faqaala markaasa nebigu wuxu uri sal ly slam amaa hooy innahu isagu laa yejnii ma dembi falo calayka korkaaga yacni dembiga uu galo adi laguma qabsado waay walaa tajnii adiguna ma dembi fashid calayhi korkiiso hadduu isagu dembi galona waxaa layidhaha haddaad adigu dembi gashana isaga loo qabsan maayo labadiin laba ruux kale madax bannaan baa tii rawahu nasaayi baa wariyey wa daawuuda kadalika axmed iyo tirmidi tirmidina fi shamaa'il ibnu khusaymata wabnu ljaruud sheekh albani filyir waa kadalika xadiidku marka wuxuu tamaamkiisu ahaa wuxuu leeyahay abuurinta aabbahay baan raacay buui nebigaanu raacay sal lay slam kadibna rasuulka wuxuu ku yidhi eh, aabbahay wuxuu ku yidhi buuri ibnuka haada buu ku yidhi kanima wiilkaagiiba markaasaa aabbahay wuxuu yihi ii warabu lkacba ii bimacnaa ajal way haa allah kacbadan iskalen ku dhaartay waa wiilkaygii buui markaasaa nabigu wuxuu yuri sal ly slam xaqan madhab baa inuu wiilkaagii yahay markaasaa wuxuu yidhi ashhadu bihi waaba ku dhaaranba inuu wiilkaygii yahay ma hadal baa yahay markaasaa wuxuu yidhi nebigu waa muunsooday sal lay slam wuxuu la muunsooday laba arrimood ekaanta aan aabbahay u ekahay iyo dhaarta aabbahay uu ku dhaartay inuu idhalay labadaa arrimood buu nebigu ku qoslay buri sal ly slm oo la muunsooday markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam amaa inahu laa yajni alala yajni calayka walaa tajni calayk adiguna dembigiisa qaadi maysid isaguna dembigaaga qaadi maayo waxaa laga wadaa wixii duqu dembi dembiye uu galo ee dhib dhib ee uu geysto dhiig uu galo ruux uu dilo isaga unbaa loo raacan ilmihiisu kuma jiraan ilmihiisa loo dili maayo loo xidi maayo loo qabsan maayo arrintiisu ma gelin isagaa galay sooma wixii carruurtaadu galaanna iyagoon baa loo raacan mooye waalidkii loo soo qaban maayo loo xidi maayo loo dili maayo loo qabsan maayo sooma markaasaa nebigu wuxuu akriyey walaa taziru waasiratun wisra ukhra nafina naf kale dembigeeda ma qaado sooma islaamku waa sida waana masle ijmaaca waay odaygu hadduu wax dilo isaga un baa la raadin mooye walaalihii iyo adeeradii iyo caruurtiisii oo meeshan taagtaagan agtooda la mari maayo lala soo xiri maayo lala dili maayo dhib loo geysan maayo gacanku dhiiglaha unbaa la raadsanaya haddii la helo khayr haddii la waayona de waa meesheeda faadin bay u marka yani waxaan ah isku dembi baa tihiinoo waa laysla kiin baabi'inahaya waa dhaqan jaahiliye wa dhaqan islaama fii suurati yuusuf soo garamaysaa markii eh, ay eh, yuusuf walaalihii intay u yimaadeen uu ku yidhi ii keena walaalkiinna bahda kale ah ee yar haddii kale waxba idin siin maayo ee safartii dambe iyagoo wada wiilkii ay u keeneen wuu kala hadhay ma waa kii inta arrinta loo dabarayoo muxuu ahay ratiguu watay wax lagu qariyey laga daba tegay oo laga soo la yidhi tuug baa baatihin marnadiin tuug ma nihin wax ma badbaadino maya tuug baa tihin istaaga waa laydin baadhahaya waa la baadhaynse alaabtiisii baa laga soo saaray wiilka alaabtiisii wixii la raadinaya waa lala haray marka waa kuwa isku dhex yaacay marka ilm ilma yacqu sooma ilma yacquub waa isku dhex yaaca war maxaan samaynaa yuusuf baa loo tegay marka ma garanayaan markaasa waxay ku yidhahdeen khud axadana makaanahu inaa naraaka min almuxsiniin soomahayn war ninyow yuusufow ninkan wiilkan yarkeed la hadhay ee dembiga galay oday baan ka keennay aad u jecel oo maanta haddaan anagoo wadin u tagno xaaladdu waa khatarta aniyahu mid annaga naga mida intaad beddelkiisa gashato wiilka noo sii daa inta intanadan la socota kaa doontana ka reebo oo ha beddelkiisa gasho nabilah yuusuf wuxuu yidhi macaad allaahi an na'khuda ilaa man wajadna mataacana cindahu ilaahay baan ka magangeli buy ruuxii aanu weelkanaga ka ag dembiga ku qabanay ruuxaan ahay inaan reebanno oon bedelkiisa gashanno ilahay baan magan uga nahay harca saas u ruuxan isagaa mas-uul ah wax laysu aariyo wax laysu diliyo wax laysu qabtiy wax laysu xidho shareecadu ma taqaan ruuxii dembiga galay baa la raacay allahuma waa kaan soo marnayo bise waa u tegi doonaa hadday masaladu mag noqoto magta markaasi waxaa qaadaysa qaraabada iyo eheladaa bixinaysa ilmaadeerada iyo adeerada iyo kuwaasaa bixinaya waa iskaashi marka laakiin ruuxa dembigiisii ilaa ilaaba adaa laguu qabso ma jirto hada bilahi tawfiiq sal allahu wasalam cala nabiyina maxamed wala alih wasabi waslm